alxadiiu haali waalaauun xadiidka soddon iyo saddexeeya haadaa maxaluh warawa axmedu imaam axmed wuxuu ka wari can usaamata bni zayd radia allaahu canhuma qaal kasaani wuxuu isiiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qubdiyatan mare oo masar lagu sameeyey nabiga wuxuu sameeyey mare masar lagu soo sameeyey uu isiiyey qubdiya oo qibdiya loo nisbeeyey maradaasoo kafiifatan oo qiro weyn oo jurmi weyn oo aan kafiif ahayn maradaasoo kaanad ka mid aheed mimaa dhar mimaa ashyaadii ahdaaha uu nabiga u soo hadiyeeyey dixyatlkalbi dixyatulkalbi waxyaalihii uu nabiga u soo hadiyeeyey maradaasoo kaanad ka mid ahaatay mimaa kii ahdaaha uu usoo hadiyeeyey dixyatulkalbi nabigays ho maradan qaado fa kasawtuhaa imra'atii xaaskaydiyan ha iskaga inta siyaasiyo taas maxay ku tusee marada dunteeda lama kala laha ee waxaa la kala leeyahay qaabka loo xirto ah, mara dunteeda la kala leeyahay hal maraa ka jirta ah, maradaas maxay le dunteeda oo raggi dumarku kala leeyihiin oo dumarku keligood leeyihiin rag qaado karin dunteedaba hal maraa ka jirta waaa wafianta kordhe xariirta jazaaka allahu khayr maa sha allah xariirta wey Ah, marada xariirta ragma qaban laakiin dharka kale maradan hadda adag ma ujeedaa waxaa banaan ninkaanu inuu ka tosho shaati ninkaanuna qamiis gabadhaanuna jilbaab marada dunteeda lama kala aha hadda iiri xadiikaana kutusa nabigu usaamo marada waa siiyey muxuu yidhi qaado asagu inuu xirturay usaamana xaaskiisuu siiyey ah, nabigu marada ragaa lahaaye xaaska u siiya ee xaasku waxay u xihanayan sida dumarku u xirtaan ninkuna wuxuu u xihana sidaa rag u xirtan ah. marka marka la leeyahay rag iyo dumarku iyo isku ekaan waxa la diida qaabka loo xiranayo adiga sida jalbaabka inuu soo xirta xaraanay ka ah. gabadhana surwaal iyo shaati isku taagta ka malcuunad maca la qabto ha ah. ama qamiisa isku taag xaajiye iska dhig iyo cimaamada isku taag waa gabadh malcuunada maca la qabto uma banaan ninkii ayna shareer isku taagay waa nin nacal qaba malcuun waxaa la rabaa inaa labada dhinac isku ekaan laakiin marada dunteeda lama kala lama kala la marka maradii usaamo wuxuuba siiyey xaaskiisii fakasawtuha waxaan siiyey imra'atii xaaskaydii faqaala lii rasuululahi rasuulka alla igu yidhi sala allahu calay wasalam laka maxaa kuu sugnaaday usaamow lam talbas xaaladan xidhan alqubdiyata maradii qubdiyada ahayd ma aadan soo xidhana xaa kugu dhacay had adigu soo xidhan weyday qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka allow kasawtua waxaan siiyey imraatii xaaskaygii iiri marka asagu waa xiro kari nabigu wuxuu siiyey inuu soo xiro haddana xaaskiisii nabigu ma dhin xaaska xaad u siiday ragaa lahaay maxaa yeele xaaska waxay u soo xihanaya sidii dumarku xihan jireen maradaana gunteeda lama kalada faqaala lii rasullahi maxalushaahidki waa kana xadiiska loo keenay fiiriya waa soo socda maxalushaahidka loo keenay waxay tahay awal xijaabka xadiiska hore maxaan soo ogaanay haddii jirka qaybu muuqato xijaab maaha naara lagu gela maxaan kaloo soo ogaanay hadduu kafiif yahay ijaab maaha xadiidkan wuxuu u keenay mas'alo kale waa maxay maradii jirkii oo dhan waa dabasho mana ahan maro jilicsan laakiin jirkii ku dheganta xijaab maahan iyaduna saas u keen xadiiskan fiiriya hadday maradu jirka ku dhegantay gabadhaas ma xijaabin mara ka waasacsanaa la raba oh. ka waasacsan fiiriya marka faqaala lii rasuullah markaan idhi xaaska yeesiyaa nabigu yidhi hadda mara ha ka hoos marsato yaysan ku dhegine maro kale ilaa hal mar hadday tahay dabaysha dhag kugu sii karto soo ma faqaala lii rasuululahi wuxuu igu yidhi sal allahu calah wasalam murhaa gabadha camar faltajcal ha yeesho taxtaa marada hoosteeda khilaalatan mara hoosaad khilaaladu waa shicaarka waa marada hoos laga inta ugu dhegto gabadha jirkeeda u muuqan soo ma jeedid nabigu waa uu ka cabsaday waa kana innii aniga akhaafu waxaan ka baqaa an taifa inay tilmaanto xajma cidaamiha gabadha lafaheeda jurmigooda iyo xajmigooda gabadha inay lafaheedii xajmigooda ama jurmigoodi ay muujido maradu ilaa mara keligeed hadday toddobayno ku dhajido xibin xibinay u muuqeen gabadha jirkeeda ah, maradi waa adagta laakiin xibintiiay sawire marka taas maxay ku tustay gonooyinka talyaaniga gabdhaha sita ee saas u dabran ee ku dhegan xijaab ma wataan wixii nabigu ka cabsaday sooma tii nabigu ka cabsanayey taasaa ku dhacday gabadha waa inay jirka ka fog tahay marad rawaahu xadiidka axmed ayaa wariyey fi lmusnadi musnadku ku wariyey raqamka labaatan iyo kow kun sideed boqol toddoba boqol siddeetan iyo lix labaatan iyo kow kun toddoba boqol siddeetan iyo lix wa huwa xadiidun xasan waa xadiis xasan ku ah fii majmuuci duruqi duruqdiisa marka la aruuriyo alqubdiyatu athawbu waa maro min hiyaaba misra masr dharkeeda ka mida raqiiqatun oo jecsan baydaau cad wa kaanad wakaannahu waxaad moodaa mansuubun in loo nisbeeyey ila alqibdi wahum qibdiguna ahlu misra waa misr dardega wa damu lqaafi qaafka la godoo layidhi qubdiya min takyiiri nisabi nisbada waxyaalaha ay bedeshay ka mid ta ah, oo xarakada ay bedeshay haadaa kanu fi iyaabi waa dharka marka dharka laga hadlaa aa la ydhaha qubdiya ama fi naasi dadka marka loo nisbaynaa masar waxaa la leeyaha faqibdiyu bilkasri kadaa sidaasaa ku sugan fi nihaaya libni casiir wlilaala ilaalaxaa la yidhaha walqilaalatu qilaaladu shicaaru waa maro taxta thawbi marada ka hoosayda kadaa sidaasaa ku sugan fii qaamuusi muxiiq lilfayruus abaadi fi lxadiii xukunka xadiidka laga qaadanaa fi lxadiii xadiidka waxaa ku sugan annahyu reebid can lubsi lmar'ati haweenaydu inay xirataa laga reebaa athawba mara alwaasifa tilmaamaa xajma cidaamiha lafaheeda jurmigooda lafihii xibin mara ku dhegan haba adkaato hadday qaadato mara oo xibnihii ka muuqanayaan oo gabdhihii xibnaheedii ka muuqanayaan waa gabar qaawo walfarqu farqiga oo udhexeeya bayna haadaa xadiidkan iyo waladii xadiidkii qablow huwa farqiga an almadkuura xukunkii lagu sheegay fi lxadiii xadiikii alladii xadiikii qabla hadakan ka horreeyey kaana wuxuu ahaa sawban mara raqiiqan jilicsan maradoo yasifu tilmaama lowna jasadilmar'a gabadha jirkeeda midabkeeda wa basharata iyo maqaarkeedii laga arka oo ishuu ka gudbaydo wlmadkuura xukunka lagu sheegay fii hada alxadiii awbun waa maro kaiifun jir oo qiro weyn awbun waa maro kaiifun oo qiro weyn oo laa yashifu aan ishu ka gudbayn ilaa annahu laakiin yasifu wuxuu tilmaamaa xajma alcidaami lafaha jurmigoodii xibin xibinuu jirka u muuqanaa falaa yajuusu uma bannaana lilmar'ati haweenayda an takhruja inay ku baxdo bihimaa labadaas maro maro kafiif ah iyo maro adag laakiin jirka ku dhegan labadaba uma bannaana